الباب الثامن عشر باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال Bölüm 18 Dinde meydana getirilen yeniliklerden, bid'atlerden sakınmak. Artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl oluyor da gerçeklerden sapıklığa döndürülüyorsunuz? 10 Yunus 32 وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء Biz kitapta tek bir şeyi bile ihmal edip eksik bırakmadık. 6 En'am 38 وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول Ve herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygamberine götürün. 4 Nisa 59 وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun. Diğer yollardan gitmeyin ki sizi onun yolundan ayırıp saptırmış olurlar. 6 En'am 153 وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Ey peygamber de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. 3 Ali İmran 31 التاسع والستون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد hadis yüz yetmiş allah ondan razı olsun rivayete göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez reddedilir müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi yaparsa o kabul edilmez, reddolunur. السبعون بعد المئة وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر, منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم Hadis 171 cabir allah ondan razı olsun şöyle demiştir rasulullah sallallahu aleyhi vsellem hutbe verdiği zaman gözleri kızarır sesi yükselir düşman sabah akşam üzerinize hücum edecek kendinizi koruyunuz diyerek ordusunu uyaran komutan gibi öfkesi artardı bu sefer de şahadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek ben peygamber olarak gönderildiğimde kıyametle aramızdaki mesafe şu iki parmak gibi yakındı buyurdu ve şimdi bilin ki sözün en hayırlısı allah'ın kitabıdır yolların en hayırlısı muhammed sallallahu aleyhi vsellem'in yoludur i̇şlerin en kötüsü din adına sonradan ortaya çıkarılan bid'atlerdir her bid'at de sapıklıktır dedi ve şöyle devam etti ben her müslümana kendi nefislerinden daha yakın bir dostum kim ölürken bir mal bırakırsa o mal varislerinindir her kim de borç yetim ve dul bırakırsa borcu bana ait olup muhtaç kimselerin işi de bana aittir الواحد والسبعون بعد المئة في هذا الباب عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح Hadis 172 Ebu Necih İrbaz İbn Sariye allah ondan razı olsun şöyle demiştir rasulullah sallallahu aleyhi vsellem gözleri yaşartan kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı ey allah'ın rasulü bu nasihat sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor bizlere tavsiyede bulununuz dedik bunun üzerine allah'tan korkmanızı başınıza habeşli simsiyah bir köle bile olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim benden sonra içinizde hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir o zaman sizin yapacağınız benim sünnetim ve doğru yolda olan hülefâ-i râşidînin sünnetine sarılmaktır bu sünnetlere sımsıkı sarılınız sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız çünkü her bid'at bir sapıklıktır